ah, ah, waxyaalaha la dhaqdo ama maaragtay la hantiyo lix nooc oo ka ah inay zakadu ku waajibto tii ugu horeysay ayuu markaa eh, baabkan u caqiday waa mawaashidii mawaashi waa jamcu maashiya maashiyana horeaynu u tilmaannay dee waa ismi faaciloo masha laga keenay oo markaa mu'anasa waxaana lagu magacaabaa xoolaha nool ee la dhaqdo liannahaa tarcaa wahiya tamshi baynu ohan nidhi iyadoo lugaynaysay daaqdaa oo waa xoolahaa soconaya iyadiibuu markaa halkan kaga warramayaa maashiyadoo dhan miyay ku waajibtaa mise qaybo ka mid ay ku waajibtaa qaybaha ay ku waajibto maxaa shuruud loo dhigayaa marka laga yimaado shuruuddii caamka ahayd ee musakiga loo dhigayaynu hore u soo marnay sidoo kale furuuc ku tacaluqda oo haddii xoolihii ay sidaa yihiin see la yeelaya hadday sidaa yihiin see la yeelaya waxyaalo markaa waqaaic markaa dee dhacayso oo qofkii xoolaha maaratay sakaynayay ku imanaysa ayaa iyadana furuucdaas laga warami doonaa sidoo kale waxaa laga warami doonaa alma'khuudu fi zakaa waxa zakada la qaadayo sifada uu leeyahay iyo shuruudaha looga baahan yahay ayaa isagana in sha allahu tacaala aynu arki doonaa wuxu uhi musanifku raximah اllahu taعala walaa tajibu الzakaatu fi اlmawaashi ila fi اlibli wاlbaqri wاlghanam zakadu xoolihii noolaa kagama waajibto adhiga iyo geela iyo lo-da mooyaane xoolaha nool inay zakadu ku waajibto saynu tilmaannay waxaa tusiiyey cumuumka kitaabka ilaahay waladiina fii amwaalihim xaqu macluum iyo khusuuska sunada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam maa min saaxibi ibilin xadiidkii uu nebigu lahaa alayhi الsalaatu wasalaam min saaxibi ibilin laa yuؤaddi minha xaqa wfii riwaayati zakataha ila ida kana ywm اlqiyaamati buطixa laha biqaacin qarqar awfara ma kanat laa yafqidu minha fasila waaxida taطأhu biأkhfaafiha watacaduhu biafwaahiha kulama mara calayhi ulaaha rudda calayhi ukraha nabigu alayhi salaatu wasalam wuxuu ka waramay qof geel oo aan sakada ka bixin inaan u jirin jirana maalinta qiyaamaha in isagii la goglayo meelbanaana saa loo dhigayo iyadiina markaa lasoo dulmarinayo oo ay markaa ku joogjoogsanayso marka ay markaa ka dhammaataba kii u dambeeyey uu dulmaraba haddana kii ugu horreeyey lagu soo celinayo oo sidaa ay ugu joogjoogsanayso mar haddii aanu sakadii ka bixinaynin ay qaniinaysana waxaa kale oo markaa eh, uu ka warramay nebigu alayhi salatu slam fi saxiix muslim iyo xadiidku ayuu ku jiraa riwaayaadka qaarkood waxaa ku sugan eh, lodiina inuu nebigu alayhi salaatu wasalaam sidaasoo kale yihi arigiina eh, isagana inuu sidaas oo kale yihi nebiga alayhi salaatu wasalaam la weydiiyey fardihii markaasuu ma uu odhan iyada zaka ayaa ku waajibaysa laakin wuxuu yihi un alkhayru macquudun fii nawaasiha alkhayru ilaa yowmi alqiyaama fardaha foodooda ayaa khayrka lagu xidhay ilaa maalinta qiyaamadda jihaadkii loo adeegsanayaa markaa zako kama waajibin wuxuu sheegay dadka markaa fardaha dhaqdaa noocyada ay kale yihiin taasunbuu ka hadlay laakiin wax zako ah kuma sheegin nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa la weydiiyey dameeraha nabigu calayhi salaatu wasalam wuxuu hi ma unzila alaya fiiha maa anzala allahu calaya fiiha shay ilaahay dameeraha waxba igagama soo dejinin yacnii zako ku waajibaysa la iima la iima sheegin ilaa hadihi alaaya aljaamica alfaada faman yacmal miqaala daratin khayran yarah waman yacmal miqaala daratin sharan yarah aayaddaa wax walba kulmisatay mooyaane oo yacni macnuhu yahay dee qofkii wax ka bixiya dameerihiisana dee waa khayr uu la baxay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu abaalkeeda siin doono laakiin wax waajib ah wax markaa iijaaba laygama soo dejinin buu nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka waxaa laga qaatay xoolaha ay markaa wax ku waajibaan inuu yahay geeli iyo lodii iyo arigii sidoo kale xadiidkii isaguna saxiixeynka ku jiray laysa calى اlmuslimi fii cabdihi walaa farasihi sadaqa qofka muslimkaa ah addoonkiisa iyo faraskiisa sadaqa lagagama laha kaasina wuxuu tusiyey addoomihii la dhaqanayo de iyaguna noolo ah iyo sidoo kale fardihiiba inaan sadaqad aanay ka waajibin waxyaalihii duurjoogta ahaa haddii la dhaqdo iyadana waxay yidhahdeen culammadu dee seke kama waajibayso maxaa yeelay intan unbaa xadiidku uu sheegay sidoo kale wixii iska dhalka ahaa sida deeradii iyo ridii wixii ay iska dhalaan oo kale iyadana waxay ahlucilmigu leeyihiin seke ka waajibi mayso maxaa yeelay dee asalku qofka xoolihiisu waa inay u dhowrsoon yihiin ilaa iyo markaa la helo nas ka qaadaya laga qaadi maayo tanna waa saas oo kale wuxuu uhi musanifku walaa tajibu zakaatu fi lmawaashi ila fi libili wاlbaqari wاlghanam waana bilijmac saddexdan inay zakadu ku waajibto waa arrin markaa ijmaaci iyadana ku sugan shuruuddii buu galay wuxuu yihi faidaa malaka minha nisaaba min asaa'imati xawla kaamila wajabat الzakaatu fiihi fi aصaxi اlqowleyni walaa tajibu fi اlaakhari xataa yatamakana min aladaa wuxuu yihi faidaa malaka minha qofku marka uu ka yeesho geela iyo lo-da iyo ariga nisaaban markuu ka yeesho wax nisaab gaadha seke goys min asaa'imati kaasoo ah tii foofaysay xawlan kaamilan sanad dhammaystiran markuu ka haysto wajabat isakaatu sakadii way waajibaysaa fii asaxi alqowleyni laba qowlkooda sixada badan marka la eego walaa tajibu fi laakhari ka kala waajibi maysa buu leeyahay xataa yatamakana min aladaa'i ilaa iyo qofku ay u suuroobayso oo uu markaa ka haleelayo ka awoodayo iska bixinteedii halkan musanifku raximah llahu tacaala wuxuu ku sheegay saddex shardi oo sakadani ay leedahay oo iyada aan muran ku jirin iyo hal shardioo muran ku jiro saddexda shardi aan muranku ku jirin shardiga koobaad waa in saka goys wixii ay gaadho geeli haddaanuu saka goys gaadhin dee lagu yeelan maayo sake lagu yeelan maayo marka waxa wey kitaabkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee uu u qoray Eh, abubakr radi allahu tacaala canhu anas bin maalik uu ka warinayey kitaabkii abubakar uu qolay lahaa waa sadaqadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ama sakadii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu qaadi jiray dee waxaa ku jirtay haddii geelu shan uu ka yaryahay inaan waxba lagu lahayn sidoo kale laysa fii eh, fii maa duuna khamsi dawdin min alibili sadaqatu geela wixii ka yar shan wixii ka yar zaka lagumale markaa nisaabkiisa waynu arki doonaa nisaabka in markaa uu shardi yahay nusuusta ayaa tilmaantay shardiga labaad min asaa'imati buu yidhi in waxaani ay xoolo foofaya yihiin baa iyaduna shardiga shardigaana isagana waxaa laga qaatay wa fi lghanami fi saa'ibatiha fii kuli arbaciina shaatan shaatun xadiidki adhigiina teedii foof keedii foofayey afartankii laxaadba laxdaa ka waajibaysa markaa markuu arigii sheegay nabigu alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi fii saa'imatihaa ariga kiisii foofayey waxaa ka waajibaya fii kuli arbaciina shaatan shaato ama maaratay fi lhanami saaimati fii kuli arbaciina shaatan shaato alfaadda xadiidku way yar kala duwantay laakiin dee taasay ka siman tahay in saa'imadii la sheego ayaa ku jirta ariga afartanka kiisii foofayey afartan baa kalax eh, baa ka waajibaysa afartankiiba halkaasaa markaa waxaa laga qaatay arigii aan foofayn inaan zaka lagulahayn marka arigii aan foofaynin fii sadaqati اlghanami fii saa'imatiha idaa kaanat arbaciina shaatan shaatun baa ku sugan waxaa la fahmay arigii aan foofayn inaan zaka lagulahayn mafhuumkaa laga qaatay markii adhigii sidaa loo kala qaybiyey geelii iyo lodii xadiidku kamuu hadlan ta foofaysa mise waa taan foofaynin adhigii unbaa lagala mid dhigayaabaa la yidhi ilan wax lagu kala qaadaa ma jire haddii adhigii la kala qaadayo kii calafka la siinaya iyo kii la foofinaya iska soo daaqayey oo la yidhi kii daaqayey bay sakadu ku waajibtay geelii iyo lodiina waa lamid markaa sharu sawm sawm baa markaa shari noqonayo waa in xoolihii ayiin xoolo la foofinayo inay foofaan loogu talagalay haddaanad ku talagelin sakaba laguguma le bay leeyihin inankiibaad ariga u dirtayoo calaf baad u dhigto inuu calafkan siiyaad ugu tala gashay adigu ugumaa talagelinba inuu foofiyo inankii unbaa isyidi daaq baa jiray axmana calafkana ha siinin foofi wuu foofiyey sanadkii dhammaaba adigu warumaadahay sanadka dhanba xooluhu way foofaye waxay leeyihiin fuqahadii shaaficiyadu zaka laguguma laha waayo sawmkii niyuu u baahan yahay adigu ku talagashood niyeysay oo niyadaadu ahayd in waxaan xoolo foofa ay ahaadaan ayaa loo baahan yahay aanad markaa foofinin zaka lagugu yeelan maayo sawmkaasi ilaa intee la eegaya ma sanadkao dhan in markaa la foofinayaa mise waxaa ku filan in qayb kamida la foofinayo calafkiisa kolkuu sekada ridayo hadii hal maalin calaf loo dhigay sekadii may dhacaysaa halkaa iyadana culamadu ay ku yar kala aragti duwan yihiinoo qowl madhabka ku jira oo xooggani wuxuu leeyahay waxaa la eegayaa xagga xoolahan u badan yihiin haddii sanadka badankiisii ay foofayeen in yaroo la jiilaadsaday ama maaragtay dhibaato kale ay jirtayna loo dhigay calafka bil iyo laba bilood iyo saddex bilood iyo afar bilood iyo kol haddii sanadka badankiisii ariga xoolahani xoolo foofaya ay ahaayeen zakadii waa lagu leeyay qowl saasuu leeyahay xoog badan laakiin ka kasii xoog badan ee muctamadkai wuxuu leeyahay maya haddii la foofiyey xoolahan wakti eh, haddii calaf loo dhigay oo calaf la siinayey wakti aanay lo aanay noolaan karayn cunno la-aan sanadkaasi wuu go-aayoo sika laguma le yani maalan toban koob iyo toban bilood baad foofinaysay kolkay sekadii dhawaatay baad saddex maalmood miya cunto la-aan daaq la saddex maalmood xoolihii joogi kari maaya saddex maalmood baad calaf udhigaysay saddexdii maalmood markaad calafka udhigtay kadib baad haddana foofisay waxay leeyihiin saddexdaa maalmood ilan cuno la ma joogi karaan daaq laaan ma noolaan karaan way sanadkii waad kala jarta daad saddex maalmood calaf siisay sanadkii wuu goay ay sanad cusub markaad dibadana u foofiso sanad cusub baa bilaabmay kaana dhammaantii waa inaad sidii ku wado haddii saddex maalmood oo kale haddana la helo weliba saddexda maalmood inay xidhiir ahaataa shardi maaha bay leeyihi maalin baad calaf siisay ood calaf udhigto halkaa un calafka ku cunayey haddana waad foofisay haddana maalin kalead calafkii ku noolaa haddana maalin kale oo saddexaad buu calafkii ku noolaa khalas sanadkaasi wuu go marka dambeed foofiso sanad cusub ayaa bilaabmay sanadkii hore wuu goay marka qolyahan geeleyda ee dameerahan xeryaha ku xareeyey ee calafka u dhigaya inaan sakaba lagu lahayn ayaa halkaa ka soo baxaysa laakiin haddayn doona ka qarinaynaayo iska bixiyoon ha sadaqaystaan ilan waa khayr ay la baxayaan oone khasaare kuma joogaane iska bixiyaane waynu u daynayn shardigii labaad waa ka shardiga saddexaad xawlan kaamilan buu ku yidhi sanad dhamaystiran sanad dhamaystiran markuu u haysto idaa malakahaa xawlan kaamila wey malakada ku tacaluji haddaad saaimada ku asaaimati xawlan kaamila sanad dhan daaqaysayna iyada lafteeduna mushkilad ma leh oo dee sanad dhamaystiran inuu qaataa la doonaya milkiguna sanad dhamaystiran sanadkii markuu u go-o ayuunbay sakadii waajibaysaayo xadiid dee sixadiisa la iskuba haysto laa zakaata fii maalin xataa yaxuula calayhi lxawlu xoole zaka laguma leh ilaa sanadku uu ka soo wareego xadiid abi bakrin sidiiq radia allahu tacaala canhu xadii ibni cumar radia allahu tacaala canhu man istafaada maalan falaa zakaata calayhi falaa zakaata calayhi qabla alxawl ama xataa yaxuula calayhi alxawl zaka laguma laha ilaa iyo uu sanad ka soo wareego marka alfaad iyo riwaayada kala duwan shawaahid buu leeyahay ibn cumar iyo caliy bn abi aalib radia allahu tacaala canhu iyo ayaa laga wariyaa iyo caaisha iyo laakiin asaaniiddiisa maqaal baa ku wada sugan hase ahaatee saxaabada dee qaar badan oo kamida ayuu arinkani ka sugan yahay sida bayhaqi u leeya alictimaadu fi dalika cala alaahaari asaxiixati fiihi can abi bakrin sidiiq wa cuhmaan bni cafaan wa cabd illaahi bni cumar wahayrihim radia allahu xawlkan shardintiisa waxaa loo cuskanayaa aaaarta sugan ee saxaabada ridwaan ullahi calayhim ka asaxay sida abubakr sidiiq cumar bn khaaab cumaan bni cafaan cabdilaahi bni cumar iyo keyrkoodba qaar badanoo ka midana wuu soo arooriyey bayhaqi sunankiisa markaa sanad baa loo shardiyaya zakadii xoolaha nool intaasi waa laisla ogoliyey madhabku saddexdaa nisaabka iyo foofinta foofinta iyo samadka madhabku iskuma khilaafsan shardi afraad ayaa la isku khilaafsan yahayoo waxa weeyaan atamakunu min alada in ay kuu suurowdo saka bixintii iyadu ma shardiba mise shardi uma aha sheekhu waa ka ku yidhi saddexdaa haddii la ysla helo nisaabkii iyo saa'imadii foofitaankii weeye wixii foofay iyo sanadkii sida saxda ah way waajibtay macnaheedu waa maxay saddexdaa mooye wax kale lama shardiyo qowlka xooga badani waa inaan wax kale la shardiyin buu kuleeyahy khilaafka markaa saddexdaa u celinine khilaafku waxaan soo socda fii asaxi qowleyni markuu kuleeyahay kuwaa marka la helo inay saka maarata kuwaas inay shuruud yihiin khilaafkuma jiro laakiin ma ku filan yihiin iijaabka sakada waajibinteeda saddexdaasi ma ku filan yihiin mise shardi afraad baa loo baahan yahy khilaafku ku marka wuxuu yihi walaa tajibu fi aakhiri xataa yatamakana min aladaa qowlka kale wuxuu leeyahay waajib mayso ilaa iyo inuu sekadii bixiyaa ay suurtowdo suuragal noqoto oo markaa shardi afraad baa lagu darayaayo intii saddexdii marka la helo haddana waxaanu leenahay waa in ay qofkani mutamakin yahay mutamakin maxaa loogala jeedaa de waa inuu isla helayo xoolihii iyo dadkii la siinayay ila markaasay kuu suuragal tahay haddaanad labadii isla haynin oo ama xoolihii kaa maqan yihiin oo inaad markaas soo kaxayso oo doonto de wakti ay u baahan yihiin ama dadkii aad daydayayso oonad weli dadkiiba haynin dee kumay suuroobin saka bixintii marka qowlkan labaad wuxuu leey shardigana lagu darayaayo atamakunu min aladaa'i sharطun fi lwujuub waajibnimada ayuu shardi u yahay buu leeyahay laakiin sida saxda muctamadka ah tamakun min aladaa wuxuu shardi u yahay fi istiqraari اlwujuub waajibnimadu inay sugnaato oo wax aan marnaba kaa dhacayn ay noqoto laakiin waajibidda asl wujuubka waxaa ku filan saddexdaa hore istiqraarka waxaynu ugala jeednana dib baynu ka sheegi doonaa insha allahu tacaala haddii musanifka ad kutubta kala ad arki doonta khulaas waa haddii yani xoolihii wax soo gaarhaan adoon tabakunkii aan kuu suuroobin haddii xoolihiiba aafa la kacdo de o laga weydiin maaya shaqo kuma lid laakiin haddaynu tamakunka haddaynaan haddaynu shardi ka dhigno tamakunka haddaynaan haddaynu markaa shardi ka dhigno mabay waajibin sekadii baynu odhanayna mara kale waxaan way waajibtee laakiin haddii aafa soo gaadha adigu eed kuma lihid damaanna laguguma saasuu wey marka waxaynu leenahay atamakunu min aladaa sharun fi damaan baad odhan kartaa fi damaan wuxuu shari u yahay inaad xoolihii sakadii mag dhabayso hadduu si alla wixii u baabao adigay kuu suurowday inaad bixisaan ad bixinin markaasa ilaahayba xoolihii la teg gebigeediiba de sakadii waa lagugu leey iska bixi baa lagu leey tamakanta min aladaa waad bixin karaysa adaa dhayalsaday taa waa laisla ogolyahay ana tamakuna min aladaa yaktadi maarata adamaan laakiin laysa sharطa fi lwujuub o wujuubka shardi umaha way kugu waajibtay adigoon tamakun min aladaa waxba aan maarata masaakiintiiba weli helin sekadii haddii saddexdii shardi hore la helay way waajibtay laakiin haddii si alla wixii wax u gaadhaan adiga waxba lagaa weydiin maayo saasaynu markaa leenahay waa sharطu fi istiqraari اlwujuub ama sharطu fi damaan wuxuu yihi wmaa nutija min النiصaabi fi aثnaaءi اxawli yusaka bxawli النiصaabi wain lam yabdi calayhi xawlu wuxuu halkan u noqday masalo ama laba masalo oo calaaqa laleh ama saddex baynu ka dhigi karnaabe saddex masalo oo calaaqa laleh nisa xawlkii xawlkii wax calaaqa laleh masalada koobaad xoolihii de way dhalayaan way tarmayaan markaa wixii dhashay maqashii iyagana ma sanad cusub baa loo tirinaya oo markay dhasheen baa sanadka looga bilaabaya mise sanadkan hooyooyinkood unbaa iyagana sanadu ah wuxuu ku yihi wamaa nutija wixii la dhasha min anisaabi nisaab wixii ka dhasha fii ahnaai alxawli sanadka bartag dhexdiisa yusakaa waxaa lagu sakaynayaa oo bixawli nisaabi nisaabka xawlkii u socday wain lam yamdi alayhi xawlun baraar ka yareynaya maqashani sanadba iyada yaanu u dhammaane baraarkii dhashay ama maqashii maxaa dhalay baa la odhanaya maxaa dhalay waxaan dhalay ma nisaab u ah mise wax ka yar hadduu nisaab ka yaraa dee sanadba ma jirin beeyey macnuhu soddon adhadeys dumarkaasay kuu dhaleen shan iyo labaatan baa dhalay dee hore sanadba uma jirine xabadii afartanaad markay dhalatay markaasuu sanadku kuu bilaabmay maalintaa afartanaad ay dhalato ayaa sanadkii kuu bilaabmo xawlkaagii halkaasubu ka bilaabmaya wixii intaa ka dambeeya dhashaana sanadkaasunbuu isaguna la xisaabsan yahay haddii waxaan baraarka ama maqasha dhalay uu yahay wax nisaab ah oo markiis horeba sanad ku socday shan halaad baad lahayd shan geelaynu jeedna yaan halaha loo fahmin dhidig inaynu ka hadlayno shan awr haddaad leedahay ka waa lagugu leey iyo shan halaad iyo shan isku jira oo awr iyo isgu jira laakiin dee shan halaad baynu iska ama afartan laxaad baynu anaa waxaa laga yaaba markaa qofku inuu moodo in dhidiga un la tirinayo meesha kuwii lab aanay sekada dhinacba ka soo gelaynin laakiin saasi sax maaha haddaba shan neef neefoo geele markaad haysatay dee sakaa kugu socotay hadday haddaba hala ahaayeen shan tuba oy shan kala dhalaan sanadkiyo laba bilood ka dhiman yahin ama bili ka dhiman tahay ayay shan kala dhaleen shantiiba de waa khayr waad necmaysatay toban neefoo geelaad haysatahay laba laxaad baa lagaa doonaya kolka sanadkii shanta go-o ayuunbaad laba laxaad iska bixinaysa ma odhanaysid shanta horena marka sanadkoodu goaan aan lax bixinaya shantana de imikuunbaabay dhasheene iyagana marka sanadkoodu dhammaado ayaan laxdooda bixinayaa may wuxuu ku yihi wamaa nutiija min annisaabi fii ahnaaءi اlxawli yuzaka bixawli الnisaabi wain lam yamdi calayhi xawl waa maxay sababtu sababtu waxa wey de waxaan xoolaana ka mid ahaayeen waxani wax meel kale ka yimid maaha waxani iyagii unbay ka soo dhe iyagii xawlku ku socday unbay ka dhasheen oy qeyb kamida yihiin marka waa la xukuno oo ataabicu taabicun wey dhinac kale dee afarkii cumar radi allahu tacaala canhu ee aan maaragtay cid ku inkirtayna la haynin ayaa isagana la cuskanaya nactadu calayhim bisaklati walaa naakuduhaa minhum waynu ku xisaabinaynaa buu yihi baraarka naysha ama waxarta waynu ku xisaabinaynaa buu yihi laakiin ka qaadi mayno hadday iyada bixiyaan kama yeelayno laakiin tirada way gelaysaa marka maxaad fahamtay tirada way gelaysaa macnaheedu markaa waxa weeye ila markii aad u tagtay markaad tan baraarka ahe aad ka ka diidan tahay macnaheedu sanad may dhamaysan wey ila wadeen ilan laxdii hadday sanad dhamaysato ku filana waa la qaadi markaa sakhladiina dee sanad may dhamaysan haddana waynu ku tirinaynaa waa ka yidhi radia allaahu canhu oo markaa la odhan sanad kale ayaa loo xisaabinayaa wuxuu yihi wamaa nutija min nisabi anaa yusakaa bixawli nisaab wain lam yamdi calayhi xawlu waayo masalada labaad wain baaca nisaaba fii anaa'i xawl inqaaca alxawl hadduu nisaabkii iibiyo sanadkii oon gu-in xawlkii ama sanadkii u kala go afartan ari waa markaasuu laba neefoo kamida saylada geeyey wuu iibiyeyba ama wuu hibeeyo cid buu siiyey almahim milkigiisu ka saaray dee wuu isdhibay nisaabkii sawma nisaab meeshii ma jiro sanadna ma jiro wey laba kaluu soo iibsaday isla markiiba afartankiibuu soo buuxiyey sanad cusub baa bilaabmay sanad cusub ayaa bilaabmay haddii uu qofku isagoo nisaab haysta wax kale soo iibsado ama loo hibeeyo ama uu dhaxlo xawlgaaruu leeya kaasi oo waxaad ka fahamtay wamaa nutija min anisaabi wixii dhasha baa kan la xawla laakiin wixii aan dhalanaad si kala heshay fawaaid baa la yidhaahdaa alamwaal اlmustafaada xoolaha kaleed si kale usoo heshay shan halaad baad haysato shan kalead soo iibsatay dee shantan kale sanad gaaray leeda hantaadii hore sanad baa u socon hantan cusubna sanad cusubbaa usoconay saasaad ula soconaysa haddaad sagaal neef haysatay oo sanad u socday ood mid kale soo iibisay mid kale soo iibisay xabadaasaa dee toban ka dhigtay soo maha kale taasaa waajibisay taasi waa inuu sanad u dhamaado markuu sanadka dhamaadba ladii waajib inta ka horeysa waba waajibi maayaan saas wey markaa nitaajkii iyo waxaa kala duwan iyo fawaa'iddii wixii xoolahani dhaleen iyo wixii aad si kale u faa'iiday ayaa kala duwan haddii haddaba aad sanadka bartankiisi nisaabkii uu yaraado nisaabkii ka dega xoolihii ay hoos uga dhacaan sanadkaasi waa ku daayey markuu haddana nisaabkii dib u buuxsamo sanad cusubbaa bilaabmay oo de iyadana halkaa laga qaadanaya de laa fiman xataa yaxuula caleyhi alxawl ilaa sanadkii soo wareego sanadku wuxuu soo wareegaya de wixii nisaab wixii nisaab ba ahayn de zakaba laguma lahayn maxay nisaab ba soo wareegay xawl ba soo wareegay wuxu uhi wain maata fa fiihi qowlaan yasaxuhuma anahu yanqaطicu wathani ana alwaarisa yabni calaa xawli اlmuwarisi wain maata almaaliku sida nuskhada markaad ku qornayd wain maata almaaliku haddii qofkii xoolahan lahaa dhinto qofkiibaaba dhintayba sanadkii on go-in fa fiihi qowlaani laba qowl baa ku sugan xawlkii sanadkii miyuu go-ayaa mise ma go-ayo asaxuhumaa midkooda xooga badani annahu yanqaicu waa in sanadkii kala go-ayoo khalaas sanad cusub la bilaabaya marka dadkii kala qaybsadaan wixii ama da maaragtay haw isugu jirabe wahaanii ka labaadna ana alwaarisa dhaxluhu yabnii wuxuu ku dhisayaa calaa xawli lmuwarisi dhaxalsiiyaha ama mawruusna waa la odhan karaa kan u dhaxlayo oo de qofka ka dhintaya xawlkii u socday haddaad alaa xawli mawruus xoolaha laftooda y laftood mawruus waa laohanaya sida iyagaba u badanay waxaan la dhaxlaya sanadkii ku socday ayuunbuu kusii dul binaynayaana waa caadi usaba qaarna muwaris bay qorayan qaarna mawruus marka waa maxay inkiibaa sanadkii oo bili ka dhiman tahay dhintay sanad baa sekadii ka dhinay bil baa ka dhinay dadkii dhaxalka lahaa ma waxaan leenahay markay bishii dhammaato dee iska bixiya mise waxaynu leenahay kol haddaan sanadkii go isagiina milkigiina uu isbedelo hantidii de cid kala ay yeelatay sanad cusub baa bilaabmaya laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay sanadkii horee socday ayuunbaa soconaya oo xaggee taa laga keenay milkigiiba wuu guureeyey shaafici maxaad sidaa u tidhi waxaanu idhi wuu yidhi dee xuquuqdii xoolahan lagu lahaa xoolihii unbay daba socotaa oo dayntii dadku ku lahaayeenba xoolahan ka hari mayso dee sekadiina waa iska saas oo kale dee laakiin sekadii weli may waajibin shaafici waxay waajibaysaa marka sanadku dhammaado haaya waxaa la mid a xuquuq kaloo aan weli waajibin oo iyaduna noocaasoo kale abaa jirto waa maxay shay uu meydku iibiyey intuu noolaa haddii ceeb lagu arko ma wuu dhintay xaggee la geyn baa la odhanaya may waa la soo celin agee lagu soo celinaya warasadiisi soo idinka xoogiisi maydaan qaadana maydaan dhaxlin iska qabta kan baa la leeyaho keena oo anagu managaa kaa iibinay mayane xuquuqdu wixii xoolihiisaa ka soo noqday xuquuq maaragtay u yeesho idinkii unbaa la idiin raacaya idinkii xoolihiisa qaatay ilan xoolaha lagu soo noqon la xoolihina qaatay markaa zakadiina dee saasoo kale sidaa radubilcaybkaba iyagii un dib loogu soo noqonayo dadkii xoolaha qaatay xaqii masaakiintuna saasoo kale weeyaan qowlkaas laakiin waa laga xoog badan qowlka xoogga badani wuxuu leeyahay maya maya sidaa maahee zakadu waxay waajibtaa marka sanadku dhamaa inta hore ma jirtaba suu doona xoolaanka yeelaya marka haddii sanadkii uu isagoon dhammaan uu dhintay milkigiina uu dad kale u wareegay dee dadkaasi waxaa sanadkoodu ka bilaabmaya markaa milkigoogu wixii uu kusoo wareegay sanad cusubbaa markaa u bilaabmay kaasaa markaa muctamidkiia wuxuu yihi wain maata fiihi qowlaan yasaxuma anahu yanqaic anahu ana alxawla xawlkii yanqaicu wuu go-aya wahaani ana alwaaria yabni calaa xawli lmawruusi mawruuska laba tafsiirba waad ka bixin karaysa qofka laftiisa qofka dhintay mawruus waa la yidhaahda yariunii wayariu min aali yacquub wawaria sulaymaanu daawuuda isagiibuu dhalay waa la odhan karaa kii la dhalay kii oolihiisa la dhalay waaa la dhalaya aqiran waa xoolaha isagana waa laga dhaxlaya markaa laga dhaxlahana mawruus waa la yidhaahdaa la dhaxlaha oo maalka ahna mawruus waa la yidhaahda muwarina iyadu waxay u gaar tahay la dhaxlaha oo qofka adee dhintay wuxuu ihi waawalu nisaabi اlibili halkan wuxuu markaa ka gelayaa sakagoyskii haddaba ilan waynagii shuruuddii kusoo darnay shuruuddii saddex baynu nidhi annisaabu wاlxawlu wالsawmu iyo tamakul midaadaha khilaaf ku jiray xawlkii wixii ku tacalluqayay buu ka hadlay wuxuu ka hadlaya imikana shardigii ahaa shardigii ahaa nisaabka wuxuu ihi wa awalu nisaabi اlibil nisaabkii haddaba maseka goyskii geela halkuu ka bilaabmaa khamsun shan weeyi laysa fii ma duuna khamsi dawdi min alibili sadaqa xadiidka sheekhayka ku maaratay warinaya fayajibu fiiha waxaa ku waajibi markay shan gaadho shaatun neef adhya oo lax lagu sheegi karo ama wan de maarata wan de malaa wa imika lax oo kale iyo wan waxa laga yaba inay noo kala duwan yihiin laxdu da bay laakiin wan miyuu da sheegaya yaa naylka yar markay saa u dhasho maxaa la ma nayl bay dhashay mise isagu intaa haduu doono isagoo yar waa wan un baan umalaynaya anigu saan daysle waa wanu naylna ah, waa la yidhaha lakin haddana waa wan bay dhashay haddii la qofka haduu wan bay dhashay lama odhanayo weyn wan ha odhanin ha wan ha odhan laakiin lax dhashay dee odhan maayo markaa laxdii iyadu da bay sheegaysa kelmadii lax waa kelmad da sheegaysa laakiin kelmadda wan da ma sheegayso kelmaddan shaatna af carabi da bay sheegaysa iyada lafteedu laakiin waa lab iyo dhidigba lab iyo dhidigba shaato waa la yidhaahdaa laakiin wixii ilaa uu horta sanad iyo gaaro wixii ka badan shaat lama yidhaahdo ama lab ha ahaade ama dhidig ha ahaade ma nayl iyo nayl waa la kala odhan karaa laakiin waxaynu ka hadlaynaa kelmad dan shaato shaat af carabiga kelmad turju aanu ku turjumi karno oo dhidigii iyo labkiiba sheegaysa dana sheegaysa ayaynaan helayn ha sabeentu laakiin dawankii miyay ku dhacaysa waxaynu odaynaa lab iyo dhidig baynu doonanaa kelmad ku wada dhacda wax lax u dhigma oo laakiin lab iyo dhidigba sheegi kara oo laxdiina kudhici kara wankii weynaana ku dhici kara ma hayno ereygaa inagu erey kulmiye ma hayno afcarabiga haddaba shaat waa ereygaa da'da sheegaya sida inagu lax aynu u isticmaalno oo kale da'da aynu laxda ku isticmaalno oo kale ayaa shaatadan lagu isticmaalaa laakiin lab iyo dhidig iyo riyo iyo idaba wuu u dhaxeeya intaaba wuu ka dhexeeya ereygan shaat laakiin markaad riyo gaar ka hadlayso waa maaciz iyo maaciza ama canza iyo wixii lamidka markaad wargigiina eh, waa tays oo waa wixii u gaarka ah kolkaad idihii ka hadlaysana waa daain ama dacni deetana kharuuf iyo iyo nacjay kala noqonayaan laxdii iyo iyo wanki ereygan shaatna waxaasoo dhan buu ka dhexeeya markay sanad sanad iyo wixii ka badan gaaraan ari waa wax badan neef keliya malaha waa ari la odhan maayo a maca kuwii rabaxtaa soo gelide idih iyo riyi buu isoo gelaya wuxuu yidhi wa walu nisaabi libili khamsun fayajibu fiihaa shaatun marka shaatadaasaa ka waajibaysa isagaa tilmaanaheeda inoo sheegi wa fii cashrin tobankii geel ahaa laba neef oo adhayahoo tilmaamaha soo socda leh ayaa ka waajibaya wa fii khamsata cashara shan iyo tobanna alaau shiyaahin saddexdaa neefee tilmaamaha aynu sheegayna leh ayaa ka waajibaya fii ishriinana labaatankiina arbau shiyaahin afar aryaa ka waajibaya fain akhraja minha hadduu labaatankii ama wixii ka yaraa ka bixiyo baciiran neef geela qubila minhu waa laga yeeli intan de waajibaysa garanay oo iyadu mushkilad male fariidadan geela shantii waa neef arya tobankii waa laba han iyo tobankii waa laba labaatankii waa afar han iyo tobankii waa saddex labaatankii waa afar taas iyadoo hadal ma laho xadiidkii abubakar maarata saxi bukhaari ku jiray ayay dee ku caddahay xadiidkii anas kitaabkii abubakr radi allahu canhu uu qoray wuxuu yidhi haddaba haddii neef geela laga bixiyo baciir waa neef geela labiyo dhidigba uu noqdaa baciirku ku yariyo ku weynba wuu noqdaa laakiin halkan waxaa loo jeedaa waa baciiran min asnaani الzakaa waa inuu kamid yahay waxyaalihii sakada la qaadi jiray markaa kuwii dhidigee tii dhidigee gujirka ahay ama tii dhidigee laba jirka ahay ama kii lab ee laba jirka ahaa hadda soo arki ama xiqadii tii saddex jirka ahayd qaalibtii saddex jirka ahay ama qaalintii afar jirka ahayd ama tiisha waa kuwa laakiin tu aan sanadba gaadhin iyada maya la aqbali maayo waa inuu neefkani hadduu dhidig yahay waa inuu gujir gaadhay hadduu lab yahayna waa inuu laba jir u gaadhay hadduu kuwaa ka bixiyo labaatankii halaad halku afar ariya ka bixin lahaa ayuu wuxuu inoo keenay bintalabuun qaalin laba jiruu inoo keenay waxaan leenahay khayr baad soo kordhisay afarta ariya kanaa ka qiimo badanoo ka fiican waan ka aqbalayna waxaan leenahay ibnu bintulabugu lix iyo soddon geelay ka gudayey ma labaatan bay ka gudi waayeysa demene wayada hadday ta lix iyo soddon ka guday labaatan dee ka gudi waayi mayso sidoo kale hadduu bintumakhaad inoo keeno bintumakhaad shan iyo labaatan bay ka gudaysa isna maanta wuxuu sakada ka bixinaya waa labaatan de waxna ta iyo labaatanka ku filaatay labaatankana ku filan soo arki maysi fain akhraja minhaa baciiran qubila minhu saasuu kuu yihi wuxuu yihi wyujziu fii shaatiha aljadacu min aلdani wahuwa اladii lahu sitaة ashhurin aw اhaniyu min almaczi wahuwa اladii lahu sanatu waqiila laa yujziu fiiha ila اljadacatu aw اhaniyatu wuxuu haddaba ka waramayaa neefkan aryahee geela laga bixinaya waa noocma wuxuu yihi wayujziu waxaa gudi fii shaatihaa shaatilibili wey geela neefkan aryahee laga bixinayo aljadacu mid ilka dhacsaday oo min ada'ni idaa wa huwa aladii lahu sittatu ashhurin waa ka markaa lix bilood ay u dhammaatay aw ithaniyu ama ka markaa haniga ah ee markaa dhoolihii usoo baxeen min almaczi oo riyihiiya wa huwa aladii lahu sanatun waa ka markaa weeyaan sanad jiray buy saasuu aljadacu waa faniy jadac waa neefkii irka dhacsaday ee lab kii dhidigna aljadacatu baa ta baa lagu dari athaniyuna waa neefkii dee maaragtay anaayaga de waad ganaysaa waa dhoollaha ama waa foolasha foolasha wey marka waa kii ilkihii dib ugu soo baxeeno waa markuu gujirsado buu musanifku ina yiri waa ra'yi ama qawl ku jira madhabka laakiin sida xooga badan may iduhu lix bilood maaha riyuhuna sanad kuma kumilkuwa ugu soo bixi maayo ee waxay noqonaysaa jadaco markay sanad dhamaysato neefkii idaha ahaa sanad markuu dhammaysto ayuu noqonayaa mid sakadii gelaya inta ka horeysa hadduu ilka dhacsado waa yeelaynaa laakiin haddaan ilka dhacsanin ma aqbalayn sidoo kale foolashii rida waxay ugu soo baxayaan markay laba jirsato hadday markaa waxa weeye iyadoo laba jirsanin iyada la aqbali maayo la qaadan maayo markaa ridi waa inay laba jir noqoto ama neefkii dee ah orgi iyo riba neefkii idaha ahaana waa inuu gujir yahay markaa neefka idaha abaa la yidhi gujirkii ka hor hadduu ilka dhacsado waa la aqbalaya markaa musanifku jadac iyo haniy buu ka cabiray oo lab buu sheegay kuwii lab waynu qaadanaynaa wey wa qiila waxaa la yidhi wuu yidhi laa yujziu fiiha ma gudayso ila aljadacatu aw athaniyatu tu dhidig mooyaan oo ama lix dhidig oo de markaa gujira ama isagu dasda ku socday lix bilood jirta ama ri dhidig oo laba sano jirtay sida muctamadka ah ama isagu ku socdo lix bilood sanad jirtay mooyaane kuwii labgudiba maayaan baa layihi oo qoladaa labka diidani waxay ka qiyaas qaateen hadhow marka ariga la sakaynayo ariga marka la sakaynayo tu lab ma qaadayno dhidigun baynu gurayno dee wuxuu yihi marka la sakaynayana saasoo kale ha noqdo laakiin waxaa la yihi markaasi halkaa waa markaynu arigii ari baynu sakaynaa arigii markaa wax dhidigun baa la qaada sida marka la sakaynayaba ee geel la qaadayo wax dhidigun loo qaadayo asalku waa sida laakiin maanta geelii dee neef ge waxay ahayd in geel la qaado laakiin de haddii shantii hal hadaynu idhaahno neef bixi dee way ku cuslaanaysa haddaynu nidhaahno neef ha lagula yeeshana de iyadiina waa layska laalaadayaayo kadeed bay noqonaysaa deetana waa la wareegayoo nooc qiimayna ayaa loo wareegayo oo deetana markaa ari baa loo wareegay lafdigan shaataana la isticmaalay shaataduna saynu sheegnay lab iyo dhidigba way ku dhacdaa markaa waxaa la yidhi halkan iyada lab iyo dhidigba way gudayaan mar haddii wixii la qaadaya aanu la jinsi ahayn wixii la sakaynayey nooc qiimayn oo kale ah uu yahay xadiidkuna ereyga uu cabiray oo shaato ihi lab iyo dhidigba ay ka dhaxayso meesha lab iyo dhidigba way gudayaan wuxuu ihi wa fii khamsin wa cishriina bintu makhaadin shan iyo labaatan geela qaalin gujira ayaa laga qaadayaa waxa weeyaan waa tii markaa foosha waa fooshii marka yani hooyadeed baa riman wey inay rintaa dhacdo wey inta badan haday doonaan de qolyahan malaha de caanaha geela ka doonaya amaba rimanayaan iyadoo sanad qura uun irmaanay kusii daynba maayaane laakiin de waa ay markaa ay dhici karaysa inay markaa riman tahay hooyadeed wey markay iyadii gujir noqoto inay hooyadeed riman tahay baa dhici karaysa wahiy latii lahaa sanatu buu yihi tan bintu makhaad aynu ku magacaabaynaa waa ta gujirka ah qaalinta gujirkaa ah wey wa dakhalat fi aani ee sanadkii labaad u bilaabmay fain lam yakun fii ibilihi geeliisa haddii laga waayo bintu makhaadin qaalin gujira laga waayo qubila minhu waxaa laga yeeli ibnu labuunin qaalin laba jira dakarun oo lab waa laga yeeli oo iyadana dee xadiidka ayaa caddeeyey wa huwa waa kii lahu sanataani laba jirka ahaa wadakala fi haaliati ee sanadkii saddexaad u bilaabmay wa fii sittin wa alaaiina geeli lix iyo soddon gaadhay bintu labuunin baa ka waajibaysa caanaley inanteedii aanaleyd alooeed tu irmaan neef yani tahooyadeed neef kale markay laba jir tahay suuragal noqotay iyadoo gujira inay markaa eh, ay hooyadeed dib u rintay de iyadoo laba jirana way dhali doontaa hooyadeed oo markaa neef kale ayay ku irmaanaanaysa wa fii sittin wa arbaciina lix iyo afartan marka geelu gaadho xiqatun baa ka waajibi neefkaa xiqada la yidhaahdo oo waa hiy alati istaxaqat alxamla calayha ba yidhaha an turkaba wayuxmala calayha aw duruuqa alfaxl waxay mutaysatay dee in la rarto iyada lafteedu saddex jir markay noqoto wahiy alatii laha alaau sinin waa tii saddex jirka wa dakhalat fi raabica ee sanadkii u bilaabmay waa neef hadda la raran kara wax lagu qaadi karo la layli karo markaa way mutaysatay ama waxaa kaloo la yidhi waa neef istaxaqa uruq alficl inay hadda iyada rinto ayay maaragtay de maaratay mutaysatay waa neef rimi kara waa saddex jirki wa fii ixdaa wa lixdan geel hadduu gaadho jadacatun baa ka waajibi tii ilka dhacsatay wahiy alatii lahaa arbacu siniina waa ta wa dakhalat fi lkhaamisati sanadkii shanaadna gudagashay weya wa fii sittin wa sabciina lix iyo toddobaatan haddii la gaaro bintaa labuunin laba binti labuunin horeynusoo arrin waa laba laba jiray noqonayaane laba qaalmood oo laba jira ayaa waajibay wa fii ixdaa wa tisciina xiqataani koob iyo sagaashan hadii la gaaro laba qaalmood oo saddex jira ayaa waajibaya wa fii miatin wa ixdaa wa cishriina halaasu banaati labuun boqol iyo koob iyo labaatan haddii la gaaro saddex binti labuun saddex qaalmood oo min laba jira qaalin laba jiraa ka waajibi wa kuli khamsiina xiqatun konton kastana qaalin saddex jira ayaa ka waajibaysa saasaad markaa u soconaysa intaasoo dhanba xadiidkaa anas ee kitaabkii abubakar radi allahu canhu uu ku sheegay sadaqaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam inay yihiin saxulbukhaari ku jiray ayay kuugu sugan tahay wuxuu yidhi haddaba markaa de waba kuuma hadhin geeli waa laga farxasha wixii intaa ka dambeeya afartan iyo konton baad u marka toban ma soo hai karaan wax toban ka yar baa soo hai karaa boqol iyo shan iyo soddon haddii la yidhaahdo wuxuu noqonayaa laba afartanaad iyo hal konto shan baa soo haaysa shantaa isagaa ka hadli doonay wiii lamidka boqol iyo afartan hadii waa laba kontonaad iyo afartan boqol iyo konton haddii lagu yidhaahdo waa saddex kontonaad ha odhan intaad xisaabta xumayso saddex afartanaad iyo soddon deetanaha odhan de soddon soddon maaa ka sodon kama waajibayaan waayo afartan iyo konton loo kala jibinayo soddonkii dhalma waqas ka dhigi waa xisaabtaa kaa xumaatay boqol iyo lixdan maxay noqonayaan iyaguna afar afartanaad iska ilaali inaad iyadana ka dhigto saddex kontonaad iyo toban soo harayo aan waxba ka waajibeyn iska jir saasaad ku soconaysa wax toban ka yarunbaa cidlo ku dhici kara laakiin toban dhamaystir inaad cidlo usoo reebto lagaa yeeli maayo wuxuu yidhi haddaba fil awqaas aw qaasta waa jamcu waqas ama waqs waqsiguna waa dhextaal baynu mar hadee ku magacaabi karnaa intan dhextaashaa allatii bayna nusub ee nisaabyada udhaxaysa ila nisaabkii geelu shan buu ka bilaabmaya shantii maxaa kusoo xiga nisaab kuso xiga waa maxay waa toban dee tira ahaan shan iyo toban miyay isku xigaan dee mayna lix iyo toddoba iyo sideed iyo sagaal baa iyo toban shan iyo tobankiina labaatan labaatankii shan iyo labaatan shan iyo labaatankii lix iyo soddon ayaa ku soo xigta lix iyo soddonkiina lix iyo afartan baa ku xigta lix iyo afartankiina koob iyo lixdan baa ku xigta koob iyo lixdankiina lix iyo toddobaatan baa ku xigay lix iyo toddobaatankiina koob iyo sagaashan koob iyo sagaashankiina boqol iyo koob iyo labaatan mise la booday halkaa soddon baa la booday sabab marka waxaa inta la boodaye dhextaash ayaa awqaas la yidhaahdaa hadaba wuxuu ku yuri wa fil awqaas awqaastan allatii bayna nusub nisaabyada u dhaxaysa qowlaani laba qawl baa ku sugan axaduhumaa labada qowl mid ahani wuxuu leeyahy annahaa cafu waa saamax waa sida muctamadka ahe boqol iyo koob iyo sagaashankii laba xiqadood baad ka bixinaysaa boqol iyo koob iyo labaatanna saddex bintu laban baad ka bixinaysaa boqol iyo labaatankiina boqol iyo labaatankiina waxaad ka bixinaysaa laba xiqadood boqol iyo koob iyo sagaashankiina laba xiqadood kii boqol iyo koob iyo sagaashan haystay iyo kii boqol iyo labaatan haystay isku waxbay bixinayaan maxaana isdheeryihiin sagaal iyo toban ne sagaal iyo eh, labaatan neefna way isdheeryihin sagaal iyo labaatan neef iyagoo isdheer ayay haddana isku waxbixinayaan haddaba sagaal iyo labaatankan xukunkoodu waa maxay waxba kama waajiban miyaan qowl wuxuu leeyahy waa saamaxa waa sida muctamadka ahe wahaani qowlka labaadna wuxuu leeyahay ana farda nisaab nisaabkan boqoliyo koob iyo saga xiqataynkan la bixiyey yatacallaqu wuxuu ka laalaadaa uu calaaqa la leeyahay biljamiici wax oo dhan boqoliyo afwan afwan maymay koob iyo sagaashan koob iyo sagaashan boqol iyo koob iyo labaatan iyo koob iyo sagaashan bay koob iyo sagaaشhanka xiqataynka laga bixiyey hadduu qofku koob iyo sagaaشhan lahaa de kob iyo sagashanka dhan hadduu boqol iyo labaatan lahaa muxuu sakeeyey markuu laba neef laba qaalmood bixiyo isagoo boqol iyo labaatan haysta qowl wuxuu leeyahay boqol iyo koob iyo sagaashan neef cafwan eh, koob iyo sagaashan neef unbuu sakeeyey koob iyo sagaashan neef ayuunbuu sakeeyey sagaal iyo labaatanka kalena waa saamax waxba muusakeyn waxbana kama bixin waxna kagama waajibayaan waa saamaxaad qowlkan labaad wuxuu leeyahay labadan qaalmood uu bixiyey koob iyo sagaashan un kama baxsana boqol iyo labaatankiisaba sekadoodii weeyaan ee ma odhanayno koob iyo sagaashan unbuu sakeeyo inta kalena waa saamax ma odhanayno ee boqol iyo labaatan kan oo dhanba sekadoodii weey maxaa labada maxay ku kala duwan <laughs> ila labada jee laba jeeraba ninkani nee laba neefoo laba jiruu bixinaya laakiin maxaa rafaadkan keenay waxa warka hawshan waxaa keentay waynagii lahayn wax tamakun min alada la yidhaha baa jira atamakun min alada inay qofkii u suurowdo saka bixintii qofkii oonay u suuroobin saka bixintii haddii xoolihii wax ka dhintaa wynagin isaga loo qaban maayo la weydiin maayo shan geelu lahaa sanadkiibaa u dhammaaday masaakiintiibuu raadinayey isagoon weli waxba aan helin ayay shantiiba go-een de waba laguma leh ordabaa ka bax baa loodhanaya haddii ay wax ka dhintaan labaa dhintay saddex baa usoo haray markaasuu masaakiintii helay sida muctamadkaa iska tag ma odhanayno waxbaa soo saddex kuma jiraan ha de saddexdaas sadde waa ka bixinaysa oo saddex ma laga bixin jiray mi waxba lagama bixin jirin saddex sideeda ahe laakiin dee sanadku shan buu u sanadkii dhammaaday shan buu u dhammaaday tamakun minal adaagiibaa saddex ku dhacay markaa imika saddexdan wixii ka baxayey wax ka baxaya waa maxay dee laxdu shanta neef bay ka wada baxaysay markaa lax shan meelood loo qeybiyey saddexdeed baad bixinaysaa baynu leenahay shan lax shan loo qaybiyey saddexdeed ayaad bixinaysaa soo arki maysid oo markaa lax baad keenaysaa adiga masaakiintii baa shuraako ku noqonayo hadhow marka la iibiyo qiimaheeda laba meeloodna adaa cishin saddexna iyagaa qaadanay oo waa saddexdii tamakun min adaag uu ku dhacay haddaba ninkani hadduu lix neefoo geela lahaa oo lixdaa eh, sanadku u go-ay intuu masaakiintii daydayay ay saddex dhinteen maxaa usoo haray saddex baa usoo haray waayahay maxaynu odhanaynaa haddaba masaakiintii baa la helay maa muxuu keenayaa horta lax buu keeni laakiin laxdoo dhan laga wada qaadi maayo saw maha laakiin maxaa la odhan laxdii maxaa loo imse meelood loo qaybi waa labadan qowl ayaa kala xukumaya haddaynu dhahno tan lixaad saamaxaad dabeeto marka horeba sika lagama bixinayne kollayba sikada shan baad ka bixinaysay waa sida muctamadka ahe laxdii shan meelood baa loo qaybin oo tii lixaadna ta lixaad marka horeba sika may saamaxaad baad markeeda horaba oo lagaa dhaafay yada markaa shan inta loo qayba sadex laga qaada laakiin haddaynu nidhaahno lixdaba sakadoodu laxdaa sumeedo laxdu lixdaba way sakaynayse shan un may sakaynaynin hadhow waxaynuu qaybin laxdii lix meelood intaynuu qaybino ayaynu saddex ka ridi markaa laxdii dee nus nus baa loo yeelan nusna isagaa yeelan nusna masaakiintiibaa yeelan markaa labadii qowlso waxbay dhalin waxbay dhaleen oo waxaan la bixinaya haddaad tirahdo waxoo dhan ka wada ahaa dee hadhow neefkii dhintaba intiisii ayaa ninka usoo noqonaysay noqonaysa haddii la yidhaahdo mayane inta nisaabkaa unbuu sake u ahaa inta kalena saamaxaad beedo marka waxba lagama qaadayna kaa siyaadii hadduu dhinto ninkan waxba ka dhici maayaan saas wey wuxuu yihi man wajaba calayhi sinun walam yakun cindahu ukida minhu sinun aclaa minhu warudda calayhi shaataani aw cishruuna dirhaman halkana arrin kanuu gelayaayo ka suuragala geela iyo lodaba ka suuragala waman wajaba calayhi sinun qof afwan arrintaas geelunbay khaas ku tahay waman wajaba calayhi sinu qofkii da'i ku waajibtay da baa waajibtay maxaan ugala jeednaa de ama qaarin gujira ama qaarin laba jira ilan waa tan laga raacayo dadii laga raacayo ee laleeyahay shan iyo labaatankii waxaa waajibaysa qaalin gujira lix iyo soddonkii qaalin laba jira lix iyo afartankii qaalin saddex jira dadaa la raacayaa soo maha haddaba qofkii ay da'i ku waajibto yani waxaa loo jeedaa ama qaalin gujiri ku waajibto ama qaalin laba jira ama qaalin saddex jir ay ku waajibto walam yakun cindahu laakiin dadii waajibtay aan hayn qaalin saddex jira kaan baynu nihi geelaagani waa lix iyo afartane ama waaba kontone qaalin saddex jira lagaa doonaya geelaygaba kuma jirto buui ukida minhu waxaa laga qaadi sinun aclaa minhu da ka weyn oo tii ku xigtee saddex jir baynu doonayn ma hayo afar jir ma haysaa ha da iyadaba keen loo celin shaataani laba neef oo ariya aw cishruuna dirhaman ama labaatan dirham markii de ay jiraan imika jiraan aw sinun asfalu minhu ama tu ka baa la weydiin saddex jirkii ma haysid allaba jir ma haysa a dee keen wa dafaca macahu waxaanu raacini shaatayni laba laxaad aw cishriina dirhaman ama labaatan dirham musada ku qoran maktuudaadkiiyo abuucaba qaarna waa ku qoran wa ukhida minhu waxaa kaloo laga qaadi shaataani aw cishruuna dirhaman waa isku macnow isla khilaafayaan qofku dadii ku waajibtay ma hayo maxaa la yeelayaa horta ikhtiyaar buu leeyahay wuu inoo soo iibin karaa inuu dadii inoo soo iibiyo waa caadi inuu lacagta ina siiyo ka yeeli mayno inuu da ka weyn keeno waa aqbal hadduu markaa isagu aanu ku tabarucaynin waxa loo celin hadday dadu dadii ku xigtay tahay waxaa loo celinayaa laba laxan ama labaatankaa dirham waxaa kaloo awood u leeyahay inuu da'dii ka yarayd ina siiyo hadduu da'dii ka yarayd ina siiyo dee maanta isagaa kabaya kabniinka isagaa soo raacinoo laba laxaad ayuu ku soo kabi wuxuu yidhi walikhtiyaaro iyadana xadiidkaa anas maarata ayay ku sugantay wuxuu yidhi walikhhtiyaaru sida loo loo kala dooranayo fi sucuudi korukaca wanuzuulu iyo hoos u kaca ila almusadiqi halkan waa laysku qabtay sidee loo akhriyaya ma almusadiqi baa la odhanayaa saadkaa la shadayaa mise almusadiqi baa la odhanayaayoo saadka lama shadaye waa un la kordhigaya macnuhuna cagsi buu isku noqonaya oo laba xukunoo kala duwan bay noqonaya marka imaam nawowi wuxuu leeyahay waxa laga soo naqliy inuu yihi kifaayatunabiha ku qoran nuskadii imaam shiraazi saadkuu khafiifsanaayo shad ma lahayn marka haddaynu taa ku soconno waxay noqonaysaa arrintu arrin laga rajaxsan yahay qowlka sheekhu wuxuu markaa noqonayaa waliktiyaaru fi sucuudi korukaca cidda dooranaysa ama doorashadeeda iyo wanuzuuli hoosu kaca ma loo kacaya mise xagganaa loo kacayaa cidda wa laga weydiin ila musadii musadiqu waa qofkan sekada loo diree soo ururiyaha qofka sekada soo ururinaya ayaa in hoos loo kacayo in kor loo kacayo go-aankeeda leh oo ninkii qaalin saddex jir aynu ka doonaynay ma hoos buu u kiciyo tu laba jiru ina siiniyo kabniin mise kor buu u kiciyo tu afar jiruu ina siino inagaa maaratay kabniin u celin cidda kala dooranaysaa waa saka ururiya saasuu noqonaya laakiin waa qowl laga rajaxsan yahay oo waxaa ka rajaxsan cidda taa doorashadeeda lihi waa ninka saka bixiyaha oo xadiisku de wuxuu sheegay haddii uu waajibkii waayo oo tuka yar uu hayo waa laga qaadayaa laba laxaadna wuu soo raacinayaa hadduu waajibkii waayo oo tuka weyn uu hayo waa laga aqbalayaa laba laxaadna waa loo celinaya ama labaatan dirham marka arintii in xaggan aqbal uuni uu yaallaa laga fahmaya xadiidka wixii uu keenaba in la aqbalayo hadduu hoosu kucuu keenana in la aqbalayo hadduu koru kucuu keenana in la aqbalayo markaa sida muctamedkaa waxa weeye waa ilalmusadiqi oo saadka la shadayo musadiq waa maxay markaa de waa mutasadiq ina almusadiqiina wاlmusadiqaati waaqradu اllaha qardan xasana yudaacaf almusadiqiin waa maxay almutasadiqiin wey qofkii sadaqada la baxay kuwii sadaqada la baxay markaa ila almusadiqi ay ilmutasadiqi kan sadaqaysanaya sadaqada la baxaya zakada la baxaya ayaa khiyaarkaa iskale oo xadiidka laga fahmay wfi shaatayni wlcishriina dirhaman ila ladii yucii dalika wafi shaatayni walcishriina dirhaman ma laba laxaad baa kabniinku noqonayaa walcishriina dirhaman mise labaatan dirham buu noqonayaana iyadana go-aankeeda iyo doorashadeeda ila ladii ila ladii yucii daalika waxa iyadana looga noqonaya qofkan bixinaya xadiidku waa kan yihi ama labaatan laxaad baa la raacinaya ama la celinayaa ama labaatan dirham marka waxaa la kala dooransiiyey kii kabniinka bixinayey inuu ama laba laxaad bixiyo ama labaatan dirham way hadda adaba isku qabtaan kii la siinay haduu labada laxaad baan doonaya labaatanka dirham baan doonaya kii kalena uu yihahdo meel labaatanka dirham ku siinaya keebaa doorashada yaale wuxuu ku yihi ila ladii yucii daalika qofkan kabniinka bixinaya ayuunbaa ikhtiyaarkiisa la eegay marka hadday kabniinka marna waxaa bixinayay maaliga kan sadaqada bixinayo de waa hoos u kacay isagaa wa soo kabayey marna isagaa wax loo celinayey markaa marba kii bixinaya kabniinkan ayaa ikhtiyaar kalema labaatan dirhan buu bixinayaa mise laba shaatuu bixinayaa iyadana xadiidkay ku caddahayba de xadiidka ayaabay ku caddaydo hadduu markaa uu keeno markaa haddii bintulabun ku waajibtay oo xiqa u haysto uu xiqada keeno waa laga aqbalayaa warudda calayhi shaataani aw cishruuna dirham waxaana lagu celinayaa laba laxaad ama labaatan dirham de markaa cidda celinaysa ayaa warkii la siiyey haddii kale waxau yidhi xadiidku haddii bintulabuun ku waajibtay oo aanu hay inuu bintumakhaad hayo wuu bixinayaa waxaanu soo raacinayaa ama laba laxaad laba laxaad ama labaatan dirham marka isagiibaa khiyaarkii loo celiyo xadiidka daahirkiisu uu u celinaya wuxuu yihi fain itafaqa fardaani fii nisaabin waaxidin kalmiatayni min alibili fafiiha arbacu xiqaaqin aw khamsu banaatin labun ikhtaara saaya anfacahumaa lilmustaxiqiina wa qiila fiihi qowlaani axaduhumaa maa dakartu wahaani tajibu lxiqaaqu bal nisaabka geela aynu iska dhamayne masaladan u dambaysaa lo-diyo geelaba way u taallaa wuxuu yihi fain itafaqa fardaani haddii laba nisaab ama maaragtay laba fardi fardigu had iyo jeer waa waxaan waajibaya la qaadayo waxaan waajibkee la qaadaya fardi baa la yidhaha waxaan laga qaadayanaa nisaab baa la yidhaahda marka hadii laba fardi ay kulmaan laba waajib hadday kulmaan fii nisaabin waaxidin isku nisaab hadday noqdaan kalmiatayni min alibili waa sida laba boqoloo halaad fa fiihaa waxaa ka waajibi arbacu xiqaaqin afar qaalmoodoo saddex jira aw khamsu banaati labuunin ama shan qaalmoodoo min laba jira hadaba maxaa la yeelaya maxaa wuxuu ihi ikhtaaro saaci wuxuu kala dooranayaa saka ururiyuhu kooda u nafci badan lilmasaakiini dadkii masaakiintaa sida nusakda badankeeda ku qoran lilmustaxiqiina baa nuskadaydana ku qoran wa qiila waxaa la yidhi fiihi qowlaan meel laba qowl baa meeshan ku jira axaduhumaa mid ahaani maa dakartu waa waxaan hore u soo sheegay buu yidhi wathaanii ka labaadna tajibu lxiqaaqu waxaa waajibayaa waxay noqonayaan xiqadihii baa waajibaya ayb geelii boqol iyo koob iyo labaatan iyo wixii ka badan ahaa waxaynu nihi afartanaad iyo kontonaad baad u kala jaraysa haddaba laba boqol marka la gaadho labadii boqol kontonna waad u kala jarayo afar min kontonay noqon afartanana waad u kala jarayo shan min afartanay noqon haddaad aggii afartanka raacdo labadii boqol waa shan meelood oo afartan haddaad kontonkontokii raacdana waa afar meelood oo min kontona haddaynu markaa afar meelood oo min kontona dee waxaa waajibaya afar xiqadood haddaynu eegno inay yihiin shan meelood oo min afartanana shan bintulabuun baa waajibaysa keel qaadaya haddaba xadiidku sida ku sugan eh, riwaayada abi daawuud khiyaar baa la geliyey ayu sinin wujidat ukhidat ayu sinin wujidat waxa la qaadi kolba tii la helo geeliisii baynu eegnay afar xiqadood baa ku jira laakiin shan bitulabun kuma jiraan dee waxay lan afarta xiqadoodna sii afarta xiqadoodna sii mayana aan bitulabunyo idiin soo iibiya kama yeelayo afartanaa meesha noogu jira afartaydana sii tanaaba tii fiicnayde afartaa min saddex jirkaa na sii kuma waa laga qaadaya iyadan la oran maayo tii fiicnayd keeno afar min maaragtay saddex jira noo keen lama odhanayo waa laga qaadgeenidigu jirto tanaa laga qaaday ama de ma dhamaystirna xiqadihii afar ba saddex baa ku jira afar baynu doonayna saddex baa ku jira balaatulabuunkiina shantiiba way ku jiraan geela dee shantaasu ina siinay haddii labadii midnaba aanu dhammaystirnay xiqadihiina ma dhammaystirna saddex baynu ka hel banaatulabuunkiina ma dhamaystirna iyagana afar baa ku jira ama saddex baa ku jira ama kumaba jiraan wuxuu xaq u leeyahay kuu doono inuu inoo soo oo ama xiqadaha xabadda ka dhima inu soo iibiyo oo afar xiqadoodna siiyo ama banaatu labuunka uu inoo soo dhamaystiro inta ka dhiman intuu usoo iibiyo uu ina siiyo ama labada kuu doono intuu asal ka dhigo ka kalena uu korukici iyo hoosukicii ku dhamaystiro oo intuu saddex xiqadood ku jira soo maaha saddexda xiqadood qaata haye xiqadii afraad bintulabuun ka qaata iyo labada shaato maca salaam waayay waad mahadsan tahay baan leenahay hadduu doono banaatulabuunku ku dhisiyo wuxuu odhan maxaad doonayseen shan bintulabuuna ma afar xiqadood xiqadihii saddex un baa ku jira banaatulabuun labaaba ku jira banaatulabuunkaan idin siinayaa labadan qaata haye oo saddexdii kalena saddexdii kalena banaatumakhaad inoo soo dareeriyo wuxuu ahaaye kuwa wada saddex qaalmood oo gujira oo mid walba laba laxaad soo raaciye hadduu inoo soo dareeri waa ka qaadaynaa iyadan aadi wey isaga khiyaar kale haddii wixiiba ay ku wada jiraan xiqadihiioo afarana uu haya banaatulabuunkiioo shanana wuu haya teebaa la qaadaya halkaas ayaa markaa khilaaf uu ku jira laba ariiq ah ariiq wuxuu leeyahay meeshan qowl qura unbaaba ku suganoo keebaa fiican unbaa la odhanaya waa la qiimeynaya afartii xiqadood afartan qaalmood ee min saddex jirkaa bal la qiimeeya la odhanaya markii la qiimeeyey ayaa midiiba waxay goysay afar boqol isku dar baa la yii kolkii la isku daray afar meeloodoo min afar boqola kun iyo lix boqol bay noqotay kuwii kalena waa la eegay banaatolabownkii shan bintolabon al kuwani maxay goynayaan waa eegan kuwani waa yararyihin baa la yii midiiba waa laba boqol iyo konton laba boqol iyo konton an meeloodo min laba boqol iyo konton an isku dhufanayna haddana waa kun iyo laba boqol iyo konton kee badan kun iyo laba boqol iyo konton bay kuwa noqdeen kuwii afartii midh waxay kun iyo lix boqol dee afartan mid baa ka qiimo badan afartaasaa waajibaysa waayo waxaa la leeyahy labadii dhinac dhinac in lagu ciiray noqonaysaa saacigu isagu waa wakiil ma tanaasuli karo kani wuu tanaasuli karaa laakiin saacigu waa wakiilo wakiilku wax tanaasul la ma yaqaan la socda ila wax badan baad wakiil ka noqotaan laydin dirsadaan kolka lagu dirsado ma tanaasuli karti tanaasul laguma ogola marka haddaba saacigii waa wakiilo ninkan sakaso ururihii dadkii ayuu ka yahay waxa markaa waajibaya baa la anfaci qowlan waaxidan bay dariiqadaasi leedahay dariiqada kale waxay leedahay meel laba qowl baa ku sugan oo imaamu shaafici halkan uu isku qabtay oo marna wuxuu yidhi sida fiican labada kolba kii anfaca ayuunbaa waajibaya marna wuxuu yidhi mayane waxaaba mutacayin noqonaysa tajibu lxiqaaqu xiqaaqda ayaa mutacayinahoo waajibaysa markaa sida muctamadkii waxa weeye laa tatacayan xiqaaq xiqaaqdu ma waajibayso ma iyadu ma caynoobayso laakiin haddii laga wada helay haddii laga wada helay kii anfacaahaa baa waajibaya sala allahu waslama calaa nabiyina maxamed wallahu aclam xadiidkii lahaa min xaqiha xalbaha yowma yowma yani xoolaha ma ka waajibaa xaq aan zaka ahayn culimmadu waxay u badan yihiin inaanu ka waajibin wax aan zaka ahayn haddii dee daruura ay jirta mooyaan marka xadiidkana towjiihaad ayay ka bixiyeen shuruux dadka eegi doonta xoolihii haddii badhna la foofiyo badhna la calfiyo sanadkii ma inta foofta baa laga bixinayaa haa haddii la yidhahdo hada huwa اmadhabu al yuqsad bi huwa muctamadu nacam ah, saas kii muctamadka baa la sheegi